dadka safarka ah oo xoolaha ama badeecada wato in magaalada meel ka baxsan looga hortago ama suuqa meel ka baxsan looga hortago xukunkeeda ayuu baabkan u baabyahay talaqiga qofka badeecada ama xayawaanka ama wax kastoo laga ganacsado wato intuusan suuqi soo gaarsiinin iyo intuusan magaaladii soo gaarsiinin in laga hortago oo kadibna laga iibsado wixii u watay arrinka isaga ah ayuu baabkan u baab yahay oo qofkii dhaqaalaha lahaa ayaa ka hortegi oo ka iibsani tii hore oo waxaa weeyaan bayculxaadir ililbaadi waa kala duwan yihiin oo qofkan magaalada jooga in aad qof magaalada banaankeeda ka imaada wax u iibiyo ood isaga booskiisa gala waatan la diidiyo hore tanna waxaa weeyaan waa baab kale oo ka hortegitaan laga hortagay ayadna lama ogola laakiin culayskii iyo xurmadii xaadir ilbaadi qofka magaalada jooga inuu reer qofka baadiyaha ka imaada banaan ka imaaday wax u iibiyo xurmadii iyo diidmadii culayskaa qabtay tan waa ka yara fududahayo inti lama eka weyaan lidalika culimada waxay leeyihiin qofka dadka safarayda ka hortaga waa la edbini waa la edbini oo waxaa weeyaan ama waa la ganaaxi ama waa la xabisi amaba si kale ayaa loo edbini laakiin beeca isaga ah sida jamhuurta ay qabaan jamhuurta sida ay qabaan inuu ansaxaa weeyaan waxayna u daliishanayaan xadiidka noo imaan doona insha allahu tabaaraka wa tacaala oo nabigeenna uu caddayn doona sala allahu calayhi waalihi wasalam uu leeyahay qofkii safar amaba badeeco magaalada bannaankeeda inta taga kadibna soo iibsado oo kadibna qofkii isaga aha suuqa markuu yimaado uu suuqii beeciisii beeci beecuu ninkan ugu iibsaday beec ka duwan uu la kulma ama bas markuu suuqi yimaado khiyaar ayuu leeyahay marka khiyaarkan waxaa loo yeelaa bee ansaxay unbaa khiyaar loo yeelaa saasay u deliishanayaan qaarna waxay leeyiin maya waxaa weeyaan ma ansaxay beeca isaga laakiin jamhuurtu wuxuu qabaa waxay qabaan inuu beecaas ansaxa baabu talaqii ka hortegitaanka laga hortaga badeecada dadka wata ayuu baabkan u baab yahay oo laga soo iibsado xadiidka afar kun afar boqol iyo sideed iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai ramat lla akhbarana cubaydulahi bn saciid asadaqsi waa iqatun suniy mamuun qaala xadaana yaxya bn saciid اqaطaan can cubaydilaahi ibni cumar alcumari wa iqaة habt can naafic mowla cabdilahi bn cumar ibn cumar radi allahu tacala canhuma ana rasuula rasuulka sala allahu calayhi waali wasalam nahaa wuxuu diiday rasuulkeenna can italaqi in badeecada dadka wata laga hortaga oo meel suuqa iyo magaalada ka baxsan lagu soo iibsada ayuu nabigeenna diiday sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadiidka afurka afar boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nas cala akhbarna isxaaq ibn rahim xandari qaala wuxuu yidhi isxaaq qultu waxaan u idhi liabi usaama abu usaama ninka la yidhaahdo oo xamaad ibnu usaama oo iqatun habtun rubamaa dallas ah ayaa waxaan ku idhi axadaakum miyuu idiin warramay idiin sheegay cubaydullaahi ibnu cumar alcumari weeyaane ma idin sheegay ninka la yidhaahdo annaafic ma idinkaga sheegay mowla cabdillaahi bn cumar can ibni cumar qaala inuu cabdulahi bn cumar yidhi ma idin sheegay nahaa wuu diiday rasuul rasuulka al sala allahu calayhi waali wasalam can talaqi aljalbi aw can talaqi aljalabi labadaba dhib ma lahan aljalbi haddii aad tiraahdo iyo haddii aljalabi tiraahdo labadaba dhib ma lahan nahaa wuxuu diiday rasul rasulka can talaqi aljalbi alaabta la keeno ay almajluub almataac almajluub alaabta la keeno oo suuqa la keena in laga hortaga nabigeenna wuu diiday sala allahu calayhi waali wasalam xataa yadkhula biha suuqa ilaa qofka suuqa uu la soo galo arrinka isaga ah abu usaamow cubaydillaahi bni cumar alcumari mi idiin sheegay oo naafic miinkaga sheegay naaficin cabdillahi bni cumar ibni cumarna ma yidhin ha rasuul lah sal slm can talaqi aljalbi aw اjalabi xataa yudkhala biha الsuuq intaas ma dhacday ayuu muxuu ahaa ninkii yidhi la yidhaahdo isxaaq ibn ibrahim alxandari ayaa wuxuu weydiiyey ninka la yidhaahdo abu sama faaqara bihi abu sama abu sama arrinka asaga in nabigeen calayhi الsalaatu wasalaam arrinka uu diiday wuu qiray faaqara biha abu usaama u qiray abu usaamana inuu u sheegay cubaydilahi bin cumar iyo naaficna uuga sii sheegay naaficna cabdilahi bin cumar uu nabigeenna ka sheegay sala allahu alay slam inuu diiday in laga hortaga alaabta magaalada loo soo waday suuqa ilaa suuqa la keeno arrinkaas ayuu marka abu usaama qiray weeyaan oo qaala weliba wuxuu yidhi lafdigiisa nacam haa waan ka maqlay xadiidkaas marka waa xadiid mutafaqun calayha xadiidka afar kun iyo shan boqolaad oo axaadiista kitaabka sunan nasaa-i ka mid ah ayuu baabkan u baab yahay amaba ayaan caawi joognaa xadiidka afar kun aafar kun iyo shan boqolaad bifadli min rabbina tabaaraka wa tacaala waa xadiid saxiix xadiidkaas qaala imam nas abarna moxamed ibn raafic alqushayri iqة caabid qaala ambana cabdirazaq bn hamaam sanani qaala ambana macmar rashid alasdi can ibni طaawus cabdillahi bn طaawus waa iqa can abihi abis طaawus bn kaysaan بن cabaasi radي الlahu ta anuma qal cbdلlah بن cabaas nahaa wuu diiday rasuul rasuulka salى الlahu عalaيhi waali waslm wuxuu diiday an yutalaqaa in laga hortago arukbaan safarayda iyo dadka badeeca keenooyinka ah ama badeecada magaalada keeno in laga hortago nabigeena wuu diiday wa an yabiica inuu iibiyo xaadirun mid magaalo joog ahan libaadin qof baadiyi ka yimid uu muxuu ahaa uu iibiyo nabigeenwaadiiday ala sl slm qultu ibn cabaas waxaan ku yidhi maa qowluhu qowlkiisa muxuu hadalkiisa uu yidhi xaadirun libaadin nin magaalo joog inuu reer baadiye u iibiya ama xaadir libaad maxaa loola jeedaa qaal wuxuu laa yakuun lahu uma noqda simsaaran dalaali uma noqda waxaa idiin qoran riwaayaadka qaar simsaarun baa idiin qoran simsaaran baa laga dhigi laa yakuunu uma ahada lahu isaga simsaaran dalaaley uma noqdo weeyaan oo gaadley inuu noqdo ood asagii u dhexeeya ma yeelaayo taas ayaa loola jeeda xaadirun libaad xadiid afar kun shan boqol iyo koobaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai alay mt ibraahim ibn xasan waa iqa qaala xadaثana xajaaj ibn xamed alacwar qaala ambana ibnu jurayj cabdimalik bn cabdi ibn jurayj qaala ambana hishaam ibn xasaam alqurdusiy alasdi waa iqatu min ahbat الnaas fi ibni siriin anahu ninka la yihah hishaam ibn xasaan samic wuxuu ka maqlay ibra siriin moxamed ibn siriin ayuu ka maqlay yaquul isagoo ayuu ka maqlay samictu waxaan ka maqlay abaa hurayrata cabdiraxmaan sakh dawsi raawiyat alislaam radia allahu ta arda yaquul isagoo ayaan ka maqlay qaala rasul rasulka wuxuu yihi sal l slm laa talaqaw war ha ka hortegin aljalba alaabta iyo badeecada iyo xoolaha magaalada loo soo waday suuqa ha ka hortegina faman talaqaw qof ka hortaga oo fashtaraa ka iibsada minhu xaggiis wax ka soo iibsada faidaa ataa hadduu yimaado sayiduhu qofkii iska lahaa oo alaabta laga soo iibsaday amaba xoolaha laga so iibsada suuqa suuq u yimaada fa huwa isaga bilkhiyaar ikhtiyaar ayuu leeyahay inuu beeca isaga socodsiiyana waa leeyahay inuu beec asagahay muxuu ahaa joojiyo ood ka bax waa leeyahay khiyaar ayaan leeyahay maxaa yeelay booskii la rabay in xoolaha iyo badeecada lagu iibiyo meel ka baxsan ayaa lagu iibiyey oo xoolaha lagula kala wareegay inta badanna waxaa dhici karta qofkaas in la khadaco amaba la khiyaano oo la dhagro oo qiimo suuqa uusan ka joogin oo ka yar xoolihiisii lagula wareega ayay u badanta inta badan weeyaan waaya xadiidka afar kun iyo shan boqol ahay amaba waa baab marka baabka sagaaliy tobanaad baabu sawmi الrajuli qofka inuu gorgoriyo amaba uu inuu iibsado isku dayo calaa sawmi akhiihi walaalkii gorgoradiisa macnaheeda waxaa weeyaan gorgorada caadiga nin baa laba qof baa isu timid markay isu yimaadeen waxbay kala gadan rabaan way wada hadleen hadalkoodii waa iskugu soo waa isu soo dhowaaday way isfahmeen laakiin caqdigii iyo beyci ma dhicin gacanta lagama ridin laakiin way dhammaysteen intaa iga sii iyo waan kaa siinayaa waa wahaakada laakiin ma dhicin in lala kala wareega ma dhicin markii ay sicirkii u sugnaado oo labada qof ay isfahmaan oo dhammaystaan kadib inuu qof imaado ood yidhaahda boqol miyaad kaa siina anaa boqol iyo konton kaa siini taasaa la diidaya asawmu calaa sawmi akhii tawa waxaa kaloo ayadna noqon karta oo dhici karto in boqol soo kaama siinayn qofkan badeecada lah soo adiga lacagta ma wadataa qofkan badeecada miyaa kaa siinaya boqol buu kaa siinaya war boqol ma kaa siinayso muxuu ahaa badeecadii iga qaado labadaba lama ogolo waana isku nooc marka sawmka kaas weeyaan baabu sawmi rajuli qofka inuu gorgoriyo ama ninkii u gorgoriyo calaa sawmi akhiihi walaalkii gorgoradiisii iyo heshiiska u galay inuu ugu daba taga inay banaaneen ayuu baabkan u baabay xadidka afar kun iyo shan boqol iyo labaad waa xadiis saxiixa qala imam nas xbna mujaahid bn muusa alkhawarizmi wa iqa qaala xadaثna ismaaciil bn codeya waa imaamkii ataqanin iqatun xaafid can macmar rashid alasdi waatiqatu dabtun faadil an zuhri maxamed shab zuhri can saciid ibn musayab can abi hurayrata cabdiraxmaan sakr dowsi rawiyat alislaam radia allahu tacala canhu ardaah waraxima jamiica aruwaat qaala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal slem laa yabiicanna yuusan u gadin xaadirun qof magaalo joog libaadin qof baadiye ka yimid walaa tanaajasuu ha isfullisina walaa yusaawimu arajulu qofka ma gorgoriyo calaa sawmi akhiihi walaalkii gorgoradiisa walaa markay isu dunmaan oy heshiiyaan kadib weyaan walaa yakhtub ahay yuusan doonin calaa khibati akhiihi walaalkii dooritaankiisa u doontay walaalkii ayaa muxuu muxuuaha reer doontay ama gabar doontay doonistaas in muxuu aha ugu daba tago yuusan samaynin haddii ay iswaafaqaan oo reerkii ay isu dhowaadeen inaad wixii dhexdooda gashid ood muxuu ahaa doonis ka dulgeyso lama ogolo weeyaan walaa tas'al ilmar'atu haweenayd yayna weydiisanin طalaqa ukhtihaa walaasheed muslimadda ah ukhtahaa bimacnaa almuslima weeyaan litaktafi'a inay rogato oy gadisato maa fii inaa'iha waalkeedii khayrka ku jiray iyo biilkeedii inay rogato darteed yayna u dalbanin walaasheed in la furo waltunkax walitunkaxa iyo in la guursado fainamaa in kale ma ahane lahaa iyada ayuu u sugnaaday maa kataba wuxuu u qoray allahu alla weyne lahaa iyada xadiidkaa nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam arrimo dhowra ayuu ka hadlayaa uu sheegayaa tan koobaad waa masaladii aan soo marnay xalay oo ahayd baycu lxaadir ilbaadi lama ogola waana muxaram beycaana waa baail xagga iga dhikaa isaga tan labaadna najsiga waxaa weeyaan waana noo imaan doonaa isna waa qofka lacagta inuu kordhiyo isagoonan muxuu ahaa rabin markii ay noqoto naadada la naadini inuu lacagta ku daro isaga oonan rabin inuu waxgato inuu badeecada qaaliyeeyo ama dadkan uu kudhiba ku dhiba amaba qolyahan xoolaha wata amaba badeecada wata inuu wax dheeri ay helaan ayuu kala dan leeyahay haba yaraata in waxgadana ma ahan dadka kale ayuu ku kadinayaa dadka qaarna waxaa weeyaan waxaa dhibaysa waa laga adkaaday dad nooca ka samaysan ajri mogta waa lagaa badiyey uu ku lacag beeli meesha iyada mooyane kama tegay xaaraan waa in ligu baariy u boqol markaasuu dhihi laba boqol xaguu taagan yahay habay yaraatay wax dan uu kale yahayna gadasho ma lahan saddex boqoloo dhihi ninkii meeshaan ahaa oo in laga badiya aanan rabin afar boqol ama muctaadka u ahaa oo aadka ugu baahnaa badeecada ayada ah markaasuu afar boqoloo dhihi shan boqoloo dhihi lix boqol ma u socdo la socya ninkaan buu rabaa inuu cerka gaarsiiyo badeecada lix boqolee joogtaa todoba boqol oo dhihi ninka sideed boqol sagaal boqol oo dhihi badeecada lixda boqol joogta ama shanta boqol joogtay ayuu miskiinkii meeshaan ahaa oo muctaadka u ahaa badeecada amaba badeecadii eh, muctaadba maaha laakiin waa dadka ka samaysan aan laga adkaanin ninka noocaas ahaa dad noocaas haja la socda weligii hadal lagaaga dambayn dad nooc u samaysana jira yani abuurkoodaba noocaas waana taqaanaan hadal yaan lagaaga dambaynin yaan lagaa adkaanin abadan dad nooc u samaysanoo xataa hadduu ku sugan yahay kun gaf hadduu ku sugan yahay waa inuu muxuu ahaa kun fara adeygo ood ku qayliyo ood ku murmo oo kadibna isagii warka looga hara iyo wixii looga hara dad nooc u samaysana jira waana wax aad u liidan dadka iyagaa sal اlahu alيه waslm markuu muminka hadlahay almuminu yalaf wayulaf qofka muminka ah dadka iyuu soo duma isna waa la dumi karaa laakiin kan filkinka oo saa u taagan musmaarka ah kaa mumin maaha fiican waa mumin naaqis alimaan ah qofka muminka ah marba haddii aad xaalad ay aragto inay taagtaagan tahay waa inaad tanaasuli karto ood waxaas xitaa xaqaadi iska dhaaf wax aadan lahayn xaqaadi inaad ka tanaasuli karta ayaa waxaa weeyaan fakun cabdاllaahi almaqtuul walaa takun cabdallaahi alqaatil soo xadiikaa mahin marka waa inaad tanaasulka aad adadayg aad mari karto ood mar kasta inaad xaqaada un oofsata aadan u taagnaan mararka qaar dadka in badan oo ka mid ah iska dhaaf inay xaqooda oofsadaan xaq ayaga ay shuqul ku lahayn inay goostaan ayay u taagan yihiinoo ilaa looga haro ku qabsa kuma qadaysidii ay sheegayeen oo kale weeyaan waaya marka najsigana waa ka isaga ah tan saddexaadna waa masalada hadda aan ka hadlaynayo qofka laba qof oo heshiisay oo laakiin weli gacanta aan ka ridin hawshii oonan kala gadanin oonan kala wareegsanin inaad dhexdooda gasho ood wixii ka fasaadisa ood gorgoro cusub geliso taasna lama ogolo weeyaan sidoo kale haweenayda walaasheed ahay ninka walaalkii xaaska doontay oo loo ogolaaday ha kaga daba tegi akhiihi baa la yidhi ma walaalkii la dhashay amaya akhiihi fi lislaam waa sidoo kale haweenaydana nin baa soo doonay markaas ay leedahay xaaskaaga heblaayeed waa inaad furto ood kala baxdaan haddii kale ima guursanaysid taa iyadan lama ogola waa akhtaha fi lislaam taana lama ogola weeyaan intaasoo mas'ale ayuu nabigeenna alayh sala slam xadiidkan iyo xugun noogu sheegaya sala allahu calayhi waali wasalam baabu bayci rajuli qofka inuu iibiyo calaa bayci akhiihi walaalkii beyciis oo beyc dul saaro ayuu baabkan u baab yahay rajul calaa bayci akhiih walaalkiis wuxuu gatay ama uu la heshiiyey inuu ku dul gato arrinta ayada lama ogolo weeyaan hadda waxyaabaha dhaca ma taqaanaan waxaa dhacda oo hadda suuqyadan aad u yeela ninbaa guri karaysani gurigaas liis dheer ayaa la siinaya lacag badan laga qaadiya imtee laga qaadiyaaba waxaa la siinaya toban sano oo liisa la siinaya oo ijaar dheer ah tobankaas sano marka waxaa la qorayaa inaan asaga uu ballanta ka baxa oo lacagta bixin waaya amaba dhibaato u keensada waa gooni laakiin tobankan sano in uu muxuu ahaa ninkan aan waxaan laga taaban karin ood meesha ku jira markaasaa waxaad gelinaya mashruuc mararka qaar waxaa dhici karta mashruuc inuu geliyo dheeftiisa aynan bislaanaynin ilaa dhowr sano kadib soo mxuu ahaa ganacsi nocaas ma jira ganacsiyada waa kala duwan yihin qaar waxaa jira maalinta aad waxgelisaba markiiba aad ka faa'idi iyo qaar waxaa weeyaan ilaa laga barto oo muddo ay qaadato oo hakada wixii aad soo saarta ay tabargalaan wamaa ilaa daalika aanan waxaa weeyaan aanan eh, wixii ay toos aad faa'iida ugu helayn marka ninkii tobankaas sano isku qorsheeyey wuxuu yidhi labada sano hore ama saddex sano hore dhismo wad markii sanadka afaraad ama shanaad la gaaro ayaad marka miro ka guranaysaa ood ka faa'iidaysaa oo wamaa ilaa daalika ninka markuu laba sano ku jiray kharashkiis meesha uu geliyey oo sideed sano dambana uu amal iyo rajo ka qabo ayaa ninkii guriga lahaa loo imaanaya waxaa la marka nin waregeyso ninkaan miiqaad muxuu ahaa kusiiya kiro laba boqol oo kun weysiinaya war labadiis boqoloo ag mafalaysa waxaad yeeli annaga bishi waxaan ku siinaynaa eh, shan boqol oo kun shan boqol oo kun ayaan ku siinaynaa oo liis ah kaba soo qaad marka ninkan wixiis kala tuur haddii aad kala tuuri karin annagaa naqansaan yeelne meeshaan ku durduminayna ninkii oo miskiinka ahaa oo meeshii ganacsi xali saaxday ayaa habeennimo loo soo guuri habeenimaa loo soo goori markaas askar meesh inta dhab lagus lagu xiro ah, taragto loo keensada w dhan lagu dul burburini markuu subaxda imaadana meesh waa dekandaaku muxuu samaynaya orod iyo faka iyo calaacal iyo dee xaalad kadib waa le waryaa dhegeyso aswalwaalin waad yeeleysaa meesha ujeeda waba kuma yeelaan ya shanta milyan qaade or iskaga tag meesha shantan bel intaad qaadato hadday ugu fiican yihiin wa isaga tag haddii kale wallahi muxuuah waa kaa lacag badannahay maxkamadda baan kula taagnaanaynaa waadna ku shilan beeli waxba lama helaysid gadaal dambana annaga umbaa kaloy laba jeerba qaadan doona meesha laba jeerba annaga umbaa qaadan doona marka waxaad yeelaysaa xoogahan yar iska qaada iska tag muxuu samaynaya marka waa miskiin intii yaradan buu muxuuha qaadanaya isagoo qalbiga ka oyna iska tegi waa ulmi aan inaba caadi ahayn waa baycu rajul calaa bay akhiihi suuradihiisa suurada soo ka mid tahay waxyaabaa hadda islii ka dhaca oo dhab ah oo taqaanaan ayay ka mid tahay ama ragga qaar ay yaqaanaan aad bay u badanta arrintayda xaqiiqatan arrinka isagaa in laga waantoobo waa muhiim gurigaas qofka uu dhisaa waxaa laga yaabaa musiibo inay ku dhacdo waxaa laga yaabaa qof miskiin ah oo noocaas ahaa inuu saa u galay ilaahayna uu qadara subxaana wa tacala gurigii inuusan dhamaysan gurigii hor dhammaanood ku intifaacin aad ilaahay yucaajilhu biاlcuquuba oo markiiba nafta laga qaado oo cuquubo adduunya na adduunkiisa la dhaafiyey cuquubo aakhiran ay ku dhacdo oo mxu ah loo cadaabo xoolihiina kadibna isaga usan faaidin hadda inta akhyaara oo qiimo badan oo iyagoo guryo ay qabyo u yihiin tagay ma taqaanaan ma yaryihiin ama qaar intay dhammeeyeen intayna gelin tagay xaramka magaalada madiina guri aad u weyn oo dhanka waqooyiga u yeela dhanka uxud xaggeed ku yeela ayaa nin asalkiis hindi ah waliba nin aada khyaar ah, qiimo badan ayuu dhisay dhismo wuxuu dhisay taqriiban guryaheennan taqriiban hundred by fiftigan boqol kiiba boqol iyo konton oo laba xaba ama saddex xaba oo isku xiran guri la eg oo aad iyo aad u balaarsan oo quruxda de si loo dhisay ayaga dee quality adagaa lagu dhisaya maaha waaan waxaynan iska un mutuleel wada dhammaantiis oo xaramkii wax u dhexeeya ayna jirin saaxadiis iyo barxadiis ayuu dhisay maalinta la dhammeeyey isaga oonan muxuu aha soo gelin buu dhintay kow waan garanaya madiina magaaladan aad joogtaan inta qof oo akhyaaroo taqaanaan inta corona hadda lagu jira iyo ka hor iyo kadibba inta qof aho waxa weeyaan gurigii ay dhisaayeen isagoo qabyo ama ka tageen qaaraan aqaanaa qaar waxaan aqaanaa iyagoo dhameeyey inay ka tageen soo saa maaha oon weli aan la gelin marka waxaan kala jeedaa qofka isaga marka isagoo xalaashiisa wixii dhisaa ka dhinto waaba dhib ma lahan qofka markuu dhameeyey isagoo xalaal ku dhameey ka dhintayna isna dhiba ma laha soo ma laakiin mishkiladii qof miskiina ayaa dardartay habaarkii wataqi dacwata almadluum fainahu laysa baynaha wa bayna allahi xijaab ayuu nabigeena cadaynay sal slm ilaahay iyada dhexdeeda waxaba yaraata xijaaba ah iyo maanic ama diido amaba celiya ma lahan toosa alla u aadaya subxana wa tacaala marka arimahaas waxay ka tahay albaycu calaa bayci akhiih ay ka mid tahay marka nacam <laughs> shacadi wuxuu ku leeyahay habaarka waaba dhecilayo dulmi dadka kana kanu dulminaya kan kaloo dulminaya wuba soo taagan yahay ya kanuu ku dhufanaya wuu soo taagany kan kaloo ku dhufanaya soo taagany kan kaloo ku dhufanaya u soo taagany waa run waa jiraan way tuuran yihiin laakiin waxaad ogaataan axsanta waxaad ogaataan walaa taxsabana allaha gaafila cama yacmalu الظaalimuun waa ayad ilaahay ha u malaynin in aalimiintu ay samaynan inuusan ogeyn wuu ogsoon yahy inamaa yuakhiruhum lyowmi tashkhasu fiihi اlabsaar xadiid kalena wuxuu ahaa nabigeena alah sl slam uu leeyahay ina allaha la yumli liلظaalim ilaahay subxana wa tacala qofka daalimka u kaadinaya wuu bulaalinaya xataa idaa akhadahu lam yuflithu alla markuu qabto badbaado waa isdayankaas khalaas siima daayo abadan waxaa weeyaan wakti baa lagu simi laakiin shaki ma lahan caaqiba xumo adduun io mid aakharaba ilah hadduusan cafinin subxaana wa tacala ilah waa cafuw waa kafuur waxaa laga yaabaa addoonkan la dulmiyey inaad ilaahay raalli garayo oo la yidh janno iyo darajaad salaalagu sii waxad yeelaysaa addoonkaan miskiinka ah jannan sii ogow ilaahay nacam a macruuf isli waa la yaqaanaa a kor u qaad sheekhi wax yar a a a a haye <laughs> waa aalim ya waa ti aan ka hadlayni duubkood aniga waxaan ku ihi feri duubka feri xaaji duubka marat duubka yuusan ku sirin duubka weyn yuusan ku sirin ninka ama culimo ha noqdo ama daaci ha noqdo ama aalib cilmi ha noqdo ama qof odaya ha noqdo ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo dadku waa isku xugun dhammaantood cinda allah kan caalimka ah dembiga inuu iska ilaaliya laga rabaa kan kale oo waxaa weeyaan caamiga ahoon diinta alla aqoonina inuu iska ilaaliya laga rabaa laakiin kan caalimku haddii aan ka hadlayna muxuu ahaa eh, habeen hore ah isaga mas-uuliyad gooni ayaa saaran kan daaciga ah oo lebiska iyo hubka culimanimo xiran waxaa weeyaan waxaa saaran lidaalika waxaa weeyaan qofka markaad qof ay diinta ka muuqato oo tusbax weyn wata amaba duub weyn wata amaba cimaamad u saaran amaba sunnadii ay ka muuqato oo waxa weeyaan gar iyo eh, maradii u gaaban iyo u arka qofka markii waxa laga yaba inu lacagtiisa kula boodo ohay garad ninkaas marka haddii aad dhacdo amaad wax iska dabamariso laba dembi oo kala waweyn ayaad ku dhacday oo qof ku dhacaya dembi koowaad kusiinaya dambiga aan ku siinaya dambiga koobaad waxaa weeyaan waa khiyaanadii oo muslimiintao dhan loo wada diiday midda labaadna diinta ilaahay baad ku ciyaartay ood marka waxaa weeyaan war ma lahan ashir aniga mawduucaas afraadda ma aqaano laakiin wax badan ayaan runtii ka ogsoonahay waan garanaya inaad hayn laakiin si ahaanba looma kala harin halaagga dhacay looma kala harin maqash halaaga dhacay looma kala harin fadal sheekhi qof ma magacaabay in la socdo meeshaan qof in la magacaabo lama ogola raalli hada nacam ila waa lays yaqaanaa oo dadkii ya sheekh kor codka wax urqad ha dadkan la dulmina shaki ma lahan yani kan hadda la dulmina kaba soo qaad hadda nin baa wax dhaca markuu wixii dhaca meel wix ayaga way dhaafayaan kulleyb laba jeerba ma ogsoon laakiin waxay dhihi jireen doon doqon qufacday meel laga gaarina ma oga maanta laba tobanka istaaloo ka daba laabanayaa balaa ku dhegan awlaad iyo caasiyaalla kan kale weeyaan khasaare ganacsi ku jira yacni boqolaal stress iyo imtixaan waa ku yani isaga dhanba qumado noqona qumad waa dulmiga habaarkii ummaddan muxuu ah laakiin ma dareemayo ya nacam alaykum salaam a a waa sax a mh mh waa sax haye mh yani qofba aad eh, wuxuu ku gaari ayaan hayaa iga iibso waad iibsataye eh? a a a haye maxaa sabab muxuu ku qaadanayaa haddii aad muxuu ahaa laalush a waan garanaya a a haye haddii aa nin ku noqdana <laughs> de caqdiga inaad fasakdo waa kaas ma kenya gudaheeda waa imtixaan imtixaan waa imtixaan waa de waaas in mxuu ahaa la khashifo oo la kashifaa fiican waaas oo mxuu ahaa oo beryahan beryahan moogtahay waxyaabaha social mediaha ay wanaagga ku jira waxaa ka mid ah dadka noocaas oo kale markiiba tooshaa lagu aftinin kara suuq dhan ba waa ka xirma social media hadda maanta hadda loo dhiibo warka asaga hadda intaad aayar u tagto qolyahan social mediaha wiilasha yaryar aa u tagto tira war kuwa noocaasoo tuugaha jiro ummad saa u gala markiiba kambanigii iyo loogadii ay soo saarayaan waxay leeyihin war waa tuugooy iska ilaaliya wax ka gadanina dhulkay ku dhacayaan ya dadkaa looga degi kuwaas tale kale ma laha dadka maa looga degi kuwa ayaga lakin waxaad qaadana waa xaaraan xaaraan waa xaaraan cad maya kolley adiga mogta adiga waxaad bixinaysa oo lagaa qaadana waxaa qaade lagaaga haysto waa baab kale mogta xoolahada laga dhaco kale waa ood soo furanaysa laakiin sideedaba ninkan hadda rasiidka ka so qaday maa ugu soo qaadanay beec ma dul saara weeyaan xataa yabtaaca ilaa qofka uu ka iibsado muminka oo walaalkiisa aw yadara uu isaga taga qofka adduu gaal ii ka warramo oo gaal musaalim uu yahay oon xarbi ahayn waa lamid isna mantadan maanta waxaa laisoo weydinaya masale ah nimin akhyaar ah oo soomaaliah runtii warac iyo xaalmarnimo badana ka muuqa waxay leeyihiin dad eh, qolyahan eh, <clears throat> waddanka wada deganna ah. oon muslimiinta ahayn qof ka mid ah ayaa dhul bannaan ayuu leeyahy dhulkaad bannaan leeyahay Eh, <clears throat> qayb waxaa ugu samaysan baabuurta meesha lagu dha kawashka loo yaqaan marka afar group ayaa ka kala shaqaysta dhulka asagaa ku shaqaysta lacag waxay siiyaan ijaara ijaarkii marka nin soomaaliya u tagay marka islaanti dumar weeyaan qofka iskale dhulka wuxuu ku yidhi qolyahan maxay ku siiyaan in hebel intaas anaa intaas mxuu ahaa yani kusiini waxaad yeeli waliba haddii ay kugu marka ninkii asagaha lacagtii ayuu heli waayey marka qayb uu siiyey qaybt kale u dhannaatay rag u imaada marka waa raggii soo wacan wuxuu ku dhahay war meeshaasoo badayse ahoo lacag badan laga heliyo dukaamaka dhisan kartaan kaawashinyaal badan iyo meelo baaburta lagu dhaqa laga heli karo ayaa halkaan ah ee muxuu aha kaaliya nimankii ay soo wacay marka waxay dhaheen qalbiga annagana ma deg oo nimanka masaakiinta afar xaas ay biilaan waa gaalo afar qaws ayaa baabuurta taankooda ku waxaana muxuu ay naagta meesha iska leho gaasha ah oo ayaga qaraabad ay yihiin ay diyaartan ay meesha ka wada xaaqto marka sanyanla waxaan dhahay iska dhaafa hagelina maxaa yeelay dac maa yariibuka ilaa maa laa marba hadday waxaan ku shakigeliyaan gaal hadduu yahay iyo hadduu muslim yahayba risiqa waa waa madmuun ilaahay baa ballan qaaday ittaqu llaha waajmilu fi alab ninkaas waxaa weeyaan madluum ayuu noqonayaa wuuna habaartami ilahayna uu aqbalaya wattaqiu dacwata almadluum islaam i gaalkuma xirno macluumaadkaas dadka qaar ka maqan waaba gaal kule maya gaalka habaar le habaarkiis waa la aqbalaya wuu ku habaara weliba waa lagu haligi adduuniya aakhiraba marka in la ulmi lama ogola diinteenana kuma dhisna arinta yada cagsigeeday ku dhisan diinteena cadaalad ayay ku dhisanta iyo qof kasta kulli kabidin radbin sadaqa hadda gaalada banaanka dhoobana tugsanaysa ama islaan haysuso ama muxuu ahaa sideeda u ekaadeene in wax la siiyo waa xaq wa fii amwaalihim xaqu macluumu lisaa'ili walmaxruum marka baabka isaga waa baab cajiib ah eh, in marka gaal iyo islaan loo eega xataa ma aha kalama waa isku mid waaya baabu najsi baabu najshi baabu najshi najshu miyamso najshi najsuna waa sax najsina waa sax maxay sax ku tahay annajsu haddii la yidhaahdo mubtada weyaani khabarkiisa ayaa meesha muxuuha loo soo qadari haddii la geliyana mudaaf ilahi buu noqonayaa oo baabu najsi ayuu noqonayaa saas weyaan mhm. mudaaf mudaaf ilahi meesha imaani saasaa marka lagu kasirnaya bilidaafa baabu najsi najshi fulisitaan النجس هذا محل بيانه بس أنا كتخلص وركي ده النجس نجش يا شين مرة وحاويا شي بعد ليدي مرة شو بعد ليدي لا وضع دي ملان يا نجش annajsu annajsu dhib ma lahan haddii baab meesha la geliya baabu haddii la yidhaahdo annajshi ayaa la dhahaa war kale ma dhihi kartid ma garateen haddii annajshu ay tahayna oo baab aad u qadarin annajshu ayaa dhihi war kale ma jira ma garateen culamaadla naga dhaaf marka warkaa kale <laughs> annajshu hada maxalu bayaanihi waa baab qofka u qoran tahayna waa baabu najsi najsuga ama ama ku dhibaatay ama ninkan ugu danayo badeecada iskale najshuga kaas ama najshiga kaas waaye xadiidka afar kun shan boqol iyo shanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasa anta akhbarna quday bn saciid can malik can naafic can ibni cumar ana nabiya nabigana sal sl naha wuxuu diiday can الnajshi fullisitaanka amaba naadada aadan gadan rabin ayuu nabigeena diiday calayhi الsalaaةu wasalaam xadiidka afar kun shan boqol iyo lixaad waa xadiis صaxiixa qala imam alي ramat lla abarna maxamed bn yaxya duhli وثiqة xaafiظ jليل qala xadثna bشhr بن شhucayb بن abi xمزة الxمزي wa ثiqة qala xadثna abi wa ثiqة caabid can الزهري qala abarnي abu سلمة cبدiرحman wa ثiqة mktin وسعيid بن مسyب waa ninkaa taqanin an aba hurayrata radia allahu qa abu hurayra samictu rasuula baan ka maqlay sal sl yqul isagoo rasuulkeenna laa yabiicu rajulu ninka ma iibiyo calaa beyci akhii walaalkii beciisa ma iibiyo walaa yabiicu xaadirun qof muxuu ahaa xaadiroo magaalo joogna uma iibiyo libaadin qof baadii ka yimid walaa tanaajashuu war lacagtaa isku kordhinina adinka oonan rabin inaad waxgadataan walaa yaziidu arajulu qofka kuma kordhiyo calaa beyi akhii walaalkiis beec uu muxuu ahay ay qofku heshiiyeen kuma kordhiyo sawmkii waa walaa tas'alu mar'ata weynaydama weydiisato alaaqa alukhra tan kale in la furo litaktafiya inay rogato maa fii inaai hawaalkeeda wax ku sugnaa oo raashinkeeda iyo nolosheeda iyo biilkeeda inay rogato ama ninkiiba ay gooni iyada ula go'do ma samaynaysa dhaqanka muslimaadka lagu yaqaana ma aha weyaan xadiidka afar kun shan boqol iyo todobaad waa xadiid saxiixa قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الله الصنعاني واثقا قال حدثنا يزيد بن زريع واثقا قال حدثنا معمر راشد عن الzuhri can sacid bn musayib can abi hurayrata can nebi sal sl qal nabigan wuxuu yidhi laa yabiicu xaadirun qof magaalo jooga libaadan uma iibiyo walaa tanaajashuu war lacag ha isku kordhin adinkoonan rabin inaad wax iibsataan walaa yaziid rajulu qofka ma kordhiyo calaa beyci akhiihi walaalkiis beyciisa wax kuma kordhiyo oo iswaafaqeen qof kale wax ka iibsanay walaa tsal marata weyneydma weydiisa in la furo litagtafiya inay rogato maa fii saxfatiha xeeradeeda iyo saxankeeda ku jirna inay rogato uma samaysa ayuu nabigeena le sala allahu alayhi waali wasalam baabayci beyci uu baabkan u baabeeye fii man yaziidu qof kordhina waa beycu musaayada beyc loo yaqaan kamya sir kamya gulwa beyc isaga ah warkiisi inaan ku daahna ma rabno xadiis ku so aroorta waa daciif xadiis saxiixna uma hayno qodobka qabsada beecan oo boqol laba boqol shan boqol saddex boqol afar boqol toddoba boqol sideed boqol sagaal boqol kan la dhawaaqi ka isaga beeculmusaayada la yihahda beec isaga ah horta xadiidka ku soo aror waa daciif waa kan hoosteyna ama aan hadda gacanta ku hayno qodob waa qodobkaas qodobka labaad alxa ah, muxuu ahaa ibnu qudaama almaqdisi wuxuu leeyahay annahu ijmaacu اlmuslimiina haahay muslimiinta ayaa ku ijmaacay ilan xukunka ama masalada waxaa weyaan kitaab iyo sunno iyo ijmaac iyo qiyaas weeyaan afarta xukun lagu sugo waa afartaas marka muslimiintoo dhan ayaa ku ijmaacu leeyahay muslimiinta suuqyadooda inay naadada ka jirt kama ayna zuulin ayuu leeyahay weligood saasay ahayd marka masaladan marka musaayadada daliilkeeda haddii ijmaacaas uu ibnu qidaame soo naqliyey u ansaxa waa daliilkeeda waa ijmaac almuslimiin ijmaacan waa xujo cid ka hadasha haba yaraatee ma jirto waxaa laga hadlaa ijmaaca in laisku wada waafaqo muslimiinta dhan ay isku waafaqsan yihiin in un la suga taasun baa muhiim taana ibnu qudaame ayaa soo naqliyay caleyh raxmatullah wa calayhi marka beycu lmusaayada ama beecan muxuu ahaa kamiisirkami guulta ah waa beec marka bannaan in sha allahu tabarak wa tacala xadiidka afar kun shan boqol iyo sideedaad waa xadiis daciifa qala imam nas alي ramat lah abarna isxaq ibn ibrahim alxandri qala xadana muctamir ibn sulayman waciisa ibn yunis ibn abi isxaq isacbi wa iqat mamuun qaala waxay xadana waxaa noo warama alakhdar ibnu cajlaan الشhيباني waa صدوq عن أبي بكر الحنفي أبو بكر الحنفي و cبدالله البصري laa yucrafu xaaluhu waa majhuul xaal xaaladiis lama yaqaano ma daciifa ma iqa lama garan karo can anas bn malikin khadimi rasul lah sl slm ana rasul rasul sl slm baaca wuxuu iibiyey qadaxan dhakal ama gaawo waxaa tidhahdaba iyo waxilsan amaba waxalasan labadaba dhib ma laha xilsan iyo waxalasan labadaba dhib ma ayuu iibiyey xalaska marka waa kooraha amaba korsiga awrta amaba faraska lagu fadhiisto markii la fula ama gaadiid ahaan loo isticmaali lagu fariisto shayga ka hoosey oo looga hoos mariyo ma bustaan dhahnaa ma qobtalaan dhahnaa ma kabadaan dhahnaa adinkaa idintaa marku adhdaanba wax alla maga artaan ula baha laakiin sifada waxaa weeyaan koorahaas amaba korsigaas irtiga amaba geela ama fardaha lagu fuula korsigaas shayga ugu hooseeya daabada iyogaadidka loga hoos dhigo ayaa la yidhahdaa xalasan amaba xilsan ma garateen maxaa u taqaanaa culamaala kabad karbaash karbaash ah. tamaam ragga ma yaqaanaan ragga yar waba kama yaqaanaan qobta laqarada kan dameerka khaasatan loo dhigo iyo <laughs> farda uh, ya qobtal waa lahaa waaya can anas bn malikin ana rasul rasulk al sl slm baa wuxuu iibiyey qadaxan gaawo ama dhakal iyo waxilsan qobtal amaba eh, busta amaba kabad ayuu iibiyey fii man yaziidu ay bimacnaa miman yaziidu qofkordhiyo fiida bimacnaa min weyaan fii bimacnaa min xuruuf اljari yanuub can bacdi weyaan fii man yaziidu ay miman yaziidu cidda kordhisa ayuu nabigeen wuuu ka iibiyey dhakal io qobtal xadiid kaleoo daciifa ah oo soo arooray ayaa jiro nin baa nabigeen u yimid sal sl cinda abi daawuud wa marka nabiga u yimid calayhi salaa slaam markaasa wuxuu mxuu su-aal buu waxbuu weydiistay markuu weydiistay nabigeen wuxuu yidhi gurigaada waxma yeelaan markaasaa wuxuu dhakal iyo qabtal ayaa yeeli soo qaaduu yidhi ama busta waxaa tidhahdaba waa keeni waa daciif dabcan laakiin siduu ku soo arorma u sheegi kadibna wuxuu yidhi yaa iga iibsani yaa iga gadani laba dirham ayuu ku iibsaday ayaa looga iibsaday dirham marka wuxuu yidhi ka reerkaada cuno uga dhigsi dirhamna wuxuu yidhi waxaad ku gadataa gudin ama masaar ku gada ii keen marka masaartiyaa loo keenay marka nabigena sal slm isagaa u daabay daabkii iyo muxuu ahaa geedki isagaa u geliyey markaasuu yidhi bax magaalada ka bax soo qoriyo gura shan iyo toban maalmoodna yaan ku arkin indhaha yaan ku saarin magarad <laughs> uu maqnaa wuu soo eh, qoriyuu soo guraa waa hakada wuu gadaa waa ninkiio marka toban dinaar mise dirham lacag badan uu helay ninkiio marka labisanoo qurux badan ayaa markaa nabigu yimid sal slam oo dhaqaalaysan waxaanad awoodi kartaan markaasaad wejigaada aad u diiraysaa wax mxuu saan isaalkan aad goyni karto aw kamaa qaala sala allahu alayhi waalihi wasalam marka qisada u lahaa oo la sheega taas weeyaan alcumuum in marka beyc almusaayada xadiid kaas kale i kanba labada waa daciif labada xadiid waa daciif abubakarkaas ayaa muxuu ahaa majhuul xaal ah wa calayhi marka xadiidka waa daciif laakiin bayc musaayada waxaa u daliila ah, ijmac اlmuslimiin kama dakara ibnu qudaama raximah اllahu raxmata waasica baabu bayc almulaamasa isla taabashada weli sooma ay meeqaa la jooga afartan sooma markii la gaaray iyo ishaa marka sideed ay bayc lmulaamasa isla taabashada beeceed ayuu baabkan u baabiye baabu beyc اlmulaamasa isla taabashada beeca loo yaqaano isla taabashada ayuu baabkan u baabiye isla taabasho maxay tahay waa noo imaan doona insha allah tabaaraka wa tacaala xadiidka afar kun shan boqol iyo sagaalaad waa xadiid saxiixa qala imam nasai alih tl abarna maxamed slmt almuraadi walxaadi miskin qiratan alيh waan asmع wlafd lahu can ibni qasim cabdiraxman qasim cutaqi qala xadaثanii malik can moxamed ibn yaxya ibn وثقة فقيه عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان ويان عن الأعرج عبد الرحمن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه ورحم جميع الرواة الذي الذين ذكرناهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحو ديدي عن منامسة إن لسلا تابطو المنابذة إن لسلا تورطة محيط وبيع beecyadii hore oo jaahiligii lagu yaqaanay oo caamka ahaa ka mid ah maxay ahayd wuxuu ku leeyahay maradan haddii aad saa u taabato waa kaa gadanta haddii aad saa u taabato khalaas waa kaa gadanta sidoo kale maradaas ayaa waxaa weeyaan beece munaabada waatan kale marka marada ayaa mxuu ahaa kugu soo tuuri adaama kugu soo tuuro khalaas waa kaa gadanta ma garateen baycmulaamasa marka waa waa taabasha haddii aad saa waa u taabata waa kaa gadanta kugu lacagowdi haddii aad marba mxuu aha kugu soo tuurana ama aad igu soo tuurtana khalaas beyci waa dhacay labadaba waa xaaraan nabigeena wadeedi sala allahu alayhi waalihi wasalam baycmulaamasa iyo baycumunaabada ayaa la yihahdaa labadaba waa muxaram lama ogola maxaa yeelay arar iyo kadi ayaa ku sugan marata u taabatay wuxuu ku dha waa kaa gadanta waa kugu lacagowda mana rabtidba waa maro dumar waa maro adiga de macaws aad u baahnayd waa maro dumar maxay kuu tartay lacagtana waa kaa dhacantay marana kuma noqoni iska bulaatay xaas malid mararka qaar ama xaaska ad waad maba xirato ma rabta o soo saa maaha amaba waxaa weeyaan waa taabatay wax kula eg maaha waa kaa yartahayba waa taabatay adiga dadka lebalkaada jooga iyo dadka adiga kula booska jooga dharkaa maba xirtaanba dharay xirtaan maahaba soo ma dharkas soo kalama duwna waa kada marka karar iyo kada ayaa kusuga keliya ayaa ku sugan qararkana waxa weeyaan lama ogola waa noo imaan doona anwaac alqararka noocyo kamid waa noo imaan doona insha allah tabaraka watacala munaabadan waa lamid kan laysku tuuraan waa lamid waxaa lasoo tuura waxa laga baalhuudhayo sakaraad inay noqoto oo kadibna boqol lagu yihahdo muxuu ahaa boqol eh, boqol dollar bix boqol shilin waxaana joogin marka waxaa ku sugan khiyaano iyo qofka in la kediyo diinteena nama ogola sidaa awgeed nabigeena waadiida alayh slat slam beecyada jaahiliga ay ku dhaqmi jireen ayna ahayd tafsiiru dalika beycu lmulaamasa in la fasira yuu baabkan u baab yahay beyculmulaamasa wax loola jeeda ayaa la fasiraya xadiidka ayaa lagu fasiraya soo socdo xadiidka afar kun shan boqol iyo tobanaad waa xadid saxiixa qaala alimam nasai alih tl akhbarna ibrahim ibn yacquub ibn isxaaq sacdi aljawزijani wa iqat xaafid rumiya biالnaصb qaala xadaثna cabdالlah bn yuusuf الtinisi alkilaaci الdimishqi weeyaan almisri wa iqaة habt qala wuxuu yihi xadaثna leyt ibn sacd almisri can caqiil ibn khaalid اlayli caqiil miyaa idiin qoran kulligiin shunuur cuqayl ku qoranta nacam sida sax saas weyaan cuqayl ibn khaalid اlayli waa iqatu tabt can ibn shaab zuhri qala wuxu akhbaranii caamir ibn sacd ibn abi waqaas sacd ibn abi waqaas ayaa dhalay saxaabiga jaliilka radia allahu taala arda waa iqa caamir can abi saciid اkhudri sacd ibn bn sinaan ana rasul wuxuu diday can ilmulaamasa isla taabashada ama taabashada beeca ah oo markaad mxuu ahaa badeecadii taabata kugu lacagoobi nabigeenna waa diiday nahaa can mulaamasa ayuu diiday mulaamasada ayuu marka fasiraya mulaamasada ayuu fasiraya lamsi athawbi marada taabashadeeda laa yanduru ilayhi uusan eegeynin maradaa ma eegaayo wa can اmunaabada munaabada nabigeena waa diiday sal slm wahiya iyadana darxu rajuli qofka inuu tuuro awba maradiisa ilى rajuli ninka kale bilbeyc inuu ka gato darteed ugu turo qabla an yuqalibahu intuusan rogrogi ka hore aw yandura ilayhi uusan eegin khalaas duduub ku qaada miro barda duduubka ayaa lagu dhahdaan baabu bayc اmunaabada bayca loo yaqaana isu ama isla tuurashada xadiidka afar shan boqol tobani kowaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nas alay mt abarna yunis ibn cabdilacla asadifi waa iqa walxaarث ibn miskiin qira'atan caleyh waan asmac can ibn cbdاللh بن وهب wya qال أخبرna يuنس بن زيد الأيلي بن يزيد الأيلي عن شhاب زهري عن cاmر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعيد الخdري رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمة جميع الرواة qال وxuu yhi أبو سعيد نهى رsuل رsul وxuu diiday صل سلم عن المuلaamسة bayca loo yaqaana taabashada ama isla taabashada iwalmunaabada isutuuritaanka fi lbeyci nabigeena labadaba waa diiday sala allahu alayhi waalihi wasalam xadiidka afar kun shan boqol toban iyo labaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai alxuseyn ibn xurayf almarazi alkhuzaaciyi waa iqa qaala xadaثana sufyaan ibn cuyeyna can zuhri can aطa ibn yaziid ilayhi waa iqa can abi saciid اkudri qala wxu abu saciid nahaa wuu diiday rasuul rasulka al sala allahu alayh wali waslm can beycatayni laba iib ayuu nabigeena diiday sal slm can ilmulaamasati taabashada beeca ku waajiba ama ku dhaca oo ku suurageli iw almunaabada kan tuurashada w qofka lagu tuuray ku lacagoobi labadaba nabigeena waa diiday sala allahu alayhi waalihi wasalam tafsiru daalika munaabadada ayaa lagu fasiraya marka <laughs> waa la soo fasira lakiin haddana imaamku wuxuu rabaa gooni ahaan inuu kugu sii sheego xadiidka afar kun boqol iyo toban iyo saddexd waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasa alayh wsl qona maxamed ibnu almusafa ibnu bahluul wa saduuq lahu awhaam kaana yudalis can moxamed ibnu xarb alkhawlaani alabrash waa iqa can azubaydi moxamed ibnu alwaliid azubaydi waa iqatun habt can zuhri maxamed shab zuhri qala wuxu samitu waxaan ka maqlay saciidan saciid saciidkan ibnmusayib oo yari qul isagoo leh samictu abaa hurayrata aan ka maqlay radia allahu tacala anhu anhu yaqul isagoo leh nahaa rasuullah rasulka alle wuxuu dihi sal can ilmulaamasa beyca taabashada ku waajiba nabigeena waa diiday iwal munaabada munaabadada kan laisu tuuraana nabigeena waa diiday muxuu badaacada laisu tuuri walmulaamasa mulaamasada an yatabaayaca rajulaan labadani waa inay kala iibsadaan oy ku gorgortabaan bihabayn laba mara taxta leyli habeenka hoostiis yani mugdi meel mugdi ah arrintaad ka hadlaysa mugdiga waa hadda sheegaysa taxta leyli yalmasu kullu rajuli nin kasta wuxuu taabanaya oo minhum labada ka mid hawba saaxibihi mid kale maridiisu taabana biyadii ku taabanaya mugdi aa lagu jiraa marka nin walba nin kale maridiisa u yara taabani kaas ayaa waxaa la yihahdaa wlmunaabada munaabadana waxaa la yihahdaa an yembida inuu tuuro arajulu ninka ila rajul nin kale thawb maro u tuuro aw yembid alaakharu kan kalena athawba marada uusoo tuuro laba maraa la bedel kan maradiisu kusoo tuuri kana kusoo tuuri tu waxay joogtaa muxuua ah, boqol shil midna waxay joogtaa kun shil khasaaro fayatabaayac calaa dalika arrinkaas ay ku wax kalakala gataan nabigeena waadiidi sala allahu calayhi waali wasalam harar ayaa ku sugan xadiidka afar kun shan boqol toban iyo afaraad waa xadiid saxiixa qala imam ن عليه ل أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني وثقة حافظ قال حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم القرشي وثقة فاضل قال حدثنا أبي وثقة حجة عن صالح بن كيسان المدني وثقة ثبت فقيه عن ابن شاب الزهري عن عامر أن عامر بن سعد بن أبي وقاص أخبره وحوشة وثقاه أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال وحي أبو سعيد نهى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة بيع تابشدة كواجبة وديدي والملامسة ملامسة لمس الثوب مرض inuu taabto qofka weyaan ama taabashada marada weyaan laa yanduru uusan egan ilayhi isaga wacan munaabada munaabadana waadid munaabadatuna darxu طرح الرجل قفك إنه ترى ثوب مريس الرجل أترى قبل أن يقلبه إنت سنحوه ركلن كوري ساسنا محوه كل عقوبة أما أكقاته أيال إلى منابدة ويان حديثك أفركم شن بقل إيو طبعا إشانات وطبعا حديث صحيح ويان قال إمامنا سعرانة الأخوان محمد بن رافع القشير وثقة عابد قال حدثنا عبد الرزاق من همام السنعاني قال حدثنا معمر رشيد الأزدي hamaam الsancaani qala xadaثna macmar rashid اlasdi can الzuhri can caطa ibn yaziid allaythi wahiqa can abi sacid اlkhudri qala wuxu abi saciid nahaa wuu diiday rasul rasulka ale salى اllahu alayhi waali wasalam can libsatayni laba dhar xirasho nabigeena waa diiday salى اllahu alayhi waali wasalam wa can baycatayni laba iibna nabigeena waa diiday salى اllahu alayh wali waslm ama albaycataani labada iib miya falmulaamasatu walmunaabada mulaamasadii aan soo marray taabashadii beeca ku waajibayey oo ku dhacayay iyo isu tuuritaankii beeca ku waajibayay labadaba nabigeena waa diiday sala allahu calayhi waali wasalam walmunaabadatu munaabadadana an yaquula waa inuu yidhahda idaa nabadtu hada thawba maradan haddii aan soo tuura faqad wajaba wuu waajibay yacni albeyca beyc uula jeedaa beycaas wuu dhacay ka noqosho ma lahan wlmulaamasatu mulaamasadana an yamasahu inuu ku taabto biyadii gacantiisa walaa yanshurahu uusan kala fidinin maradii waa duduubanta mogta ama waa isku lalaabantahy ma kala fidinayo walaa yanshurahu walaa yuqalibahu uusan rogrogin idaa masahu markuu taabto faqad wajaba albaycu bayc marka waa waajiba kaana isna waa nooc loo yaqaano baycumulaamasa xadiid afar شhan boqol toban iyo lixaad waa xadiis saxiixu mimaa qablahu daciif ayuu noqon lahaa laakiin wuxuu ku noqday xadiidka ka horrey intaanan muxuu ahaa aanan xadiidkaa gelin libsatayn ayuu nabigeena sheegay sala allahu alayh ali waslem laba labis oo la diiday labada labis oo la diiday mid waxaa weeyaan ijtimaal sama ka loo yaqaan kan kanana waxaa weeyaan alاxtibaa fi اthawb اlwaaxid laysa calىa farjihi minhu shay labadaas labadaas labis nabigeena waa diiday sal slm ijtimaal samaaga waxaa weeyaan qofka inuu isdubduuba dhammaantiiba weyn oo daaqad muxuu ahaa mara ahoo kale u soo qaadanaya kadibna waa isduduubay asaga dhanba wuxuu isku samaynayaa isduduubi gacan iyo lug iyo wixii dhanba wuxuu noqonayaa marka alwaax yaro meel taagan ayuu noqonayaa labiskaas noocaas jaahiligaa samayn jiray qofka marka haddii aad bala ay ku soo orado haba yaraatay waxaa weeyaan dhaqaaq ma lahan gacmihii duubaya halkaas garbaha laga soo bilaaba ilaa waxaa weeyaan xataa madax waa laga yaaba in la duubo wii saa loo wada duuba kadibna la kooley kooleyn ijtimaal sama ayaa la yihahda waa isduduubitaanka dhagoolka ah oo habay yaraatay qofka meel uu gacan ka taagi kara ay jirin oo asaga dhan buu noqona qof xayiran qofka muminkaana inuu xayirnaado cibaada laga rabaa oo shaqa laga rabaa oo caawina laga rabaa oo boqolaal shay u taalla marka inuu isduduuba looma ogola hala yaabina waaas yaa samaynahadhihina waa laga yaaba dadkan qof caqli qoomiyo samaynaya so inaad isdhahdeen lagama yaabo warka asaga fashon waay marka iyada fashon marka iyada socdo ahaa inaad fashon ahay waxaa daliila oo ninka ayaga ay samaynayan wax ka liidin ay samayan xataa waxaas wax ka liidin anagaan samayna oo tiimkeen dhallinyaradeena ay samaynayaan waraaba cunayska waxaa maaragteen dharkaan maaragteen muxuu duuga ah oo gogo-on oo jilbihii iyo meel walba wada mxuu aha buqsan soo ma arkin ood la yaabi oo nafta ay ku qaban oo ninkaan dhibana timihii maaragtay sida loo mxuu ahaa yacni loo loo wada ad u qura soo ma arkin marka ijtimaal samaaga hala yaabina waa noocaas nabigeena waa didi labiskaas kow nooc labaad waxaa weeyaan qofku waa inuu doonyaysto doonyaysto waa taqaanaa go-an shaalka oo kale intaad aayaraad salka sal lagu dhigto kadibna aad jilbaha ku xirato hal go waa laakiin macwis ma lahan oo muxuu ahay matantab iyo muxuu ahaa buumo ma lahan walaa ma lahan halkaasaad ku doonyaysani ma garad kaasna way samayn jireen kaanu labadaas labis nabigeena waa diiday sal allahu alay slam midkaan oo waraabucnaynkaana ka warrama isaga oo jilbaha meel ba wada guran ya haki baa la diida naam ali ma la gaarin shanca kalima khalaas aan dhammayn waay gabagabadii markay galaya xadiidka u dambeya insha allah tabaaraka watacala ama laba xadis u dambeeyo xadiidka afar kun شhan boqol iyo toban iyo lixaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasai bima qablo xadis karo saxiix ku noqonaya akhbarana haaruun ibnu yaziid ibn abi zarqa almawsl ramli saduq ninkaas waaa yii waaa noo waramay ninkii yii waa noo waramay alimam nasaai ramat lah wuxuu yidhi xadaana abi waaiqa qaala xadaana jacfar ibnu burqaan alkilaabi mawlaahum araqi wa saduuqun yahimu fi xadiid zuhri qaala wuxuu yidhi balaqanii waxaa iga soo gaaray can zuhri mara marka ciladiis mujadan waana balaaqan dala balaqanii can zuhri waxaa iga soo gaaray can sanim ibn cabdillahi bni cumar can abihi cabdillahi bni cumar ibn khataaba radia allahu taala anuma qal cbdillahi bni cumar nahaa rasul nabig wuxuu dihi sal slm can lubsatayni can libsatayni dhib ma lahan laba dhar xidhasho waan sheegna waa ijtimaal samaaga iyo iyo doonyaysiga qofka uusan cawradiis waxba ay saarneen iyo midkaan liskolaynay qofka sida kartoonkii iyo mxuu ahaa boxigii uu mxuu ahaa duduubi wanahaana nabigeenna wuxuu rasul rasulka wuxuu noo diiday sal slam can baycatayn laba iib can munaabada kan lisutuuri iyo almulaamasa kan la taabani wa iyadana buyuucun waa iibyaala iyo ganacsi kaanuu ay ahan yatabaayacuuna biha kuwa ku wax kala iibsada fi ljaahiliya xilliga jaahiliga weyaan jaahiliga ayaa la isticmaali jiray xadiidka afar shan boqol iyo toban iyo todobaad una dambe casharkeena caaw insha allah tabaraka wa tacala wa xadiis saxiixa qala alimam nasa alayh tala akhbarna moxamed bn abdillah alsanani qala xadathana muctamin bn sulayman qala samictu cubaydillahi bn cumar alcumari can khubayb khubayb bn cabdiraxmaan ansaari waa iqa can xafs ibni caamir can xafs ibni caasim ibni cumar ibn khataab waa iqa can abi hurayrata cabdiraxmaan dawsi radi allahu taala an nabi nabina xukura sal sl anahu nabigeena naha wuxuu diiday can baycatayn laba iib ama albaycataani labad falmunaabadatu wاlmulaamasa waa ka beeca qofka haddii barba wax lagu soo tuuro oo badeecada lagu soo tuuri kadibna ay ku lacagoobi kow falmunaabadatu wاlmulaamasa wazacama wuxuu sheegay raawigii ana waa abu hurayre ana almulaamasa mulaamasada an yaquuma miya idiin qormaysa an yaquula an yaquula ka dhiga yaquuma maaha an yaquula inuu yidhaha arajulu ninka lirajul in kale uu haweenaydan waa lamide abiicuka waxaan kaa iiminaa awbii maradayda bitawbika maradaan kaaga iiminaya walaa yandura uusan eegin waaxidun mid oo minhum ayaga ka mid ilaa awbi alaakhar kan kale maradiis uusan eegin walaakin warka lugaabi wuu taaban lamsan taabasho yuusaa u taabani wa almunaabada munaabadada miya munaabada an yaquula inuu yihahda umbud ambidu waxaan tuurayaa maamaci aniga waxaan hayo watambudu maamacaka waxaad haysana soo tuuraysaa liyashtariya axaduhuma camiil aakhir midkood midka kale si ugu iibsado walaa yadri ma oga kullu waaxidin mid alka minmaa ka mid a kam maca alaakhari kan kala intuu hayo ma ogsoon marka wax alla waxaa soo tuur anna waxaan hayan soo tuuraya saasuu beeci ku waajibaya wanaxw min hada اwaصf iyo tilmaamtaas nooceeda ah ayaa la yidhaahdaa munaabadada ama beyc munaabada jaahiliga ayaa la isticmaali jiray shareecadana way diiday waa muxaram bec kastoo marka qofka gadana wuxuu gadana uusan ogeyn oo marba waxaa haddii aadba furta waa kugu lacagoobay oo kale waxyaabaha lama ogola way tafsiil ahna oo waxyaabaha qaar oo la fura oo telefoonadii wixii la midka haddii marba aad furto waa kugu lacagoobay ahna mar kale ayaan insha allah ka dhigan doonaa hada wallahu aclam wa sala allah waslam ala abdi mustafa